بسم الله الحمد لله والصلاaة والسلام على رsuuل الله وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii aتحفة سنية gaar ahaan almustثنى bcadا وakhawaatihi uu nooga bilaabanaa darsigeenu in shاء الlah mase mabaanan garin almustثنى bغayri وakhawaatiha halkaas muu nooga bilaabana almustanaa kii lasoo reebay bikayri lagu soo reebay iyo waa akhawaatiha walaalayaalkeeda haadaa maxalu qaala ibnu lajrumin wuxuu ihi walmustanaa kii la soo reebay bisiwaa lagu soo reebay wa siwaa lagu soo reebay wa lagu soo reebay wa kayrin lagu soo reebay majruuru waa mid la jaray laa kayru jar kayrkiis jaa mid banaan ma ahaanin laa ayru ibnu hishaama ah wuxuu ku yidhahdaa muqniga carabi maahan waa laxni laa hayru laakiin aimada kala difaaceen oo waxay yidhahdeen carabi weeye carabi weeye laxnina maaha ah, laxni ma aha laa hayru shaacir ayaaba yidhi jawaaban bihi tanju ictamid fawa rabbina lacan camalin aslafta laa hayru tus'al marka waa banaan tahay fayrus aabaadina qaamuusa muxiidka ayuu ku keenaa wuxuu yidhi laa kayru qiila wuxuu yidhi laxnun aa la yidhi jayid warkaas war fiican maaha weligaa ha dhegaysan laa ya laxniya laa kayru waa carabi saxa laa ayru laa kayru ljari jaa-izan waa laa ayru laa kayru ljari jaa jar waxaan ahayn uma banaana wlmustanaa kii lasoo reebay bisiwan lagu soo reebay wasiwan lagu soo reebay wasawaain lagu soo reebay wakayrin lagu soo reebay majruurun waa mid la jaray laa kayru jar qayrkiis jaa-isan mid banaan ma ahan adawaat istinaa sideeday ahaayeen ilaa waa soo ogaane hadda halkan afaru ku sheegaya waa siwan siwan sawaain iyo kayrin afartaas wixii lagu soo reebay waxaad leedahay isimka lasoo reebay waa la jaraa wax kale kuma banaana sababtuna waxay tahay afartan lafdi idaafay laazimaan weligood waa mudaaf wax ka dambeeya mudaaf ilayh marka isimkii lasoo reebay soo ayaga kama dambeeyo mudaaf ilayhu noqona mudaaf ilayh soo lama jero khalaas ah. afartan lafdi siwan siwan sawaa iyo hayr weligood idaafay laazimaan idaafay laazimaan isimkii lagu yidhaha weligiis mudaaf isagu noqdaa wey marka ayaga adawaat listina isimka mustanaha lasoo rabciyo ka dambeeyo marka mudaaf isimka ka dambeeya waa maxay waa mudaafuley ah, mudaafuleyna waa muxuunkiisu majruur marka afartan isimkii lagu soo reebaa weligiis mudaafuley u noqona mudaafuleyna waa majruur marka weligugiis waa jaran yahi isimka lagu soo reebo isagu isma bedelo ama kalaamku taam ha noqdo ama naaqis ha noqdo muujab ha noqdo ama mens ha noqdo kala qaad male maxaa yeelay weligood isimka lagu soo reebay waa mudaafuley ayagaa mudaafa isimka lagu soo reebayna waa mudaaf ilayh maxaa soo haray xukunkii isimka ilaa ka dambeeya oo aan soo baranay shalay isimka ilaa ka dambeeya isimkaas xukunkiisi isimkaas xukunkiisi waa la xasuustaa kalaamku hadduu taam muujaba yahay nasbaa u waajibi jirtay haddii uu yahay taam hayr muujabana laba wejaa ku banaaneed albadel wanaصbu cala اistinaa kalaamku hadduu naaqis yahayna kaana calaa xasabi lcawaamili saddexdaasu ahaa saddex xaaluu lahaa isimka ilaa lagu soo reebay saddexdii xaalo waxaa maraya afartan lafdi ilaa iyagu ilaadii waxay uga duwan yihiin waa asmaa iyagaa ixraab qaadana ilaada iyadoo xarafkeeda ixraab ma qaadanay marka saddexdii xaalo oo isimka ilaa ka dambeeya lahaa jiray saddexdii xaalo waxaa yeelanaya alfaadan afartan oo dawaat iyo luqaadkeeda iyo hayru haddii kalaam taama ka oo muujaba ayaga in la nasbiyo waajib ah, ayaga in la nasbiyo waajib kii maqsuura waa lagu qadara kii mamduud ah ama saxiixaakirana ah, sida sawaaun waa mamduud hayruna waa saxiixaakir soo ma kii mamduud ah ama saxiixaakirana waa laga muujina mar haddii kalaamku taam yahay muujabna yahay alfaadan afarta ayaga nasba u kalaamku hadduu yahay taam hayru muujabana laba weja ku banaan albedel wاnasb calى ااstinaa haddii kalaamku naaqis yahayna maxay noqonayaan calaa xasabi اcawaamil caamilku wuxuu u bahan yahay ayaga laga dhigo marka isimka ilaa ka dambeeya saddexdii xaaluu lahaa jiray yaa qaadana adawaat istinaaga oo asmaada iyagaa qaadanaya isimkii mustanaayo lasoo reebayna majruuru noqona waa mudaaf iley intaas ma la fahmo waay waqulu waxaan leeyahay yuri maxamed muxiddiin cabdulxamiid alsmu isimka isimka alwaaqicu dhaca bacda adaatin aalad ka gadaal adaadaasoo min haadihi adawaati adawaadkan ka mida adawaadda alarbacati afarta ah yejibu waxaa waajiba jaruhu isimkaas la jaridiisa biidaafati adaati aaladan la idaafaynteeda lagu jaraa ilayhi isimka loo idaafaynaayo ayagaa la idaafaynaa isimkii mustanaha lasoo reebana mudaafuleyu noqona mudaafuleyu noqona ama aladaatu aaladan nafsuha ayada nafteeda fa inahaa adaadan ta'khudu waxay qaadaneen xukma alismi isimkii xukunkiisa isimkii alwaaqici dhacay bacda ilaa cala tafsiili tafsiilkii aladii tafsiilkii sabaqa soo hormaray afartan lafdi ayagu waxay qaadanayaan isimka ilaa gadaalkiisa dhacay wuxuu qaada jira tafsiilkii saddexdaha ayay marayaan ma la fahm fain kaana alkalaamu kalaamku hadduu yahay taaman mid dhammaystiran taamkaasoo muujaban la sugay nasabtahaa adaaban waa nasbine afartan lafdi midkii wax lagu soo reeba waa nasbine wujuban nasban nasbahaas wujuban waajiban waajib ah calal istinaa ku nasbine naxwo qaama ayra zaydin zayd maahane hadda mustaniya kii lasoo reebay zayda qoomka waxaa laga reebay zayd isaga waa la jera waa mudaafuley marka kalaamku fiiri waa taam oo waa la sheegay mustane minhugi alqowm waana muujab nafyiishibu naf kama horeeyo qaama alqowmu waa istaageen ayru adawaat istifnaa iyada maxaa u waajiba nasbu wax kale kuma banaano qaama ficl maadi mabniy cala fathi laa maxal lahu min alraab alqowmu faacilu qama marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun ظaahiratun fi akhirih ayru smu istina mansuub cala stina ad iska leeda smu istina mansuub cala اstina وcalaamaة نصb فaتxaة ظaahiraة في akhir غayra mضاaf زaydi mضاaf ilay majruur وcalaamaة jari kasraة ظaahiraة في akhiri وin kaana اkalaamu kalaamku hadduu yahay taaman taam taamkoo manfiyan la anfiyey waa la sheegay mustana minhugii laakiin nfyi anashibu nfyiga ka hormaray atbacta waad raacsiine haa alfaadan limaa qablaha limaa qablahu waxa ka horeeya aw nasabtahaa ama waad nasbine khiyaaraad leeda inaad raacsido waxa ka horeeda ka bedesho iyo inaad nasbido naxwu maa yazuurunii isoo siyaaro ma isoo booqa maa axadun axad axadko hayru akhyaari akhyaarta aan ahayn waa raacsiine inaad raacsiido aa kuu banaan hmm. inaad raacsiido aa kuu banaan ka bedelo laakiin iska daa nactiga kada nactiga ka da waxaa tidhaa maa yazurunii isoo siyaaro maa axadun axad hayrulakyaari akhyaartii kayrkood isoo siyaaro maa ka bedelo bedel icraab maa yazuru maa naafiyatu mabniin calaa sukuuni laa maxala lah min alcraab yazuru ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min anaasib wاljazim wcalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri ni anun lilwiqaaya walyaa damiiru mutasilu mabniyn cala sukuni fi maxal nasrin mafcuul bihi muqadam axadun فاacل مؤخر مرفوع وعلاaمة رفع dmة ظاaهرة في akhر غayr bdل min أحد وbdل مرفوع مرفوع waxaa tidhahdaa غayr bdل min أحد وbdل bعd min الكل وbdل مرفوع مرفوع وعلاaمة رفع dmة ظاaهرة في akhر غayr مضاaف الkhyاar مضاaف l مجهور وعلاaمة الjر كسرة ظاaهرة في akhر ama waxaa dhigi karta aw غayr اkhyاar غayr waa naصbi karta calى اsتiناad ku naصbina maxaa leedahay ayra smu istinaaءi mansuub calى اstinaa wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akir ayru smu istinaa mansuub calى اstinaa wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akiri ayra aan raba ayra ismu istinaain aad leeda ayra ismu istinaain mansuub cala istinaa'i wa calaamatu nasbi fadcatun daahiratun fi akhiri ayra mudaaf cala khiyaari mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratun fi akhiri wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu yahay naaqisan mid kala dhiman oo mustanaa minhugiya ka maqan naaqisan waa mid kala dhiman mustanaa minhugiya ka maqan manfiyan naaqiskaasoo manfiyan la anfiyey ajrayta waa ku socodsiinaya haa alfaadan oo siwan iyo luqaadeeda iyo hayru calaa xasabi alcawaamil caamiyaalka qadarkooda caamiyaalku waxay u baahan yihiin adka dhigay naxwo laa tattasil ha la xiriirin ha wicin bikayri akhyaari akhyaarta waxaan ahayn aduu hala xiriirin xiriirba hala samaysa waxaan akhyaar ahayn bikayri akhyaari akhyaarta waxaan ahayn laa tattasil laa naahiyatun mabniy calى sukuni laa maxal min raab laa naahiyatun waa laadii ficilka mudaaric jasmi jirtay naahiyatun jaazimatun waad dhihi kartaa si aad u fahamta laa naahiyatun jaazimatun mabniy calى sukuni laa maxal lah min اlraab tattaصil ficl mudaaric majzuum bilah annaahiyati wa calaamatu jasmi asukun wa faacilu damiir mustatir wujuban taqdiruhu anta bayr اkyaar bayr alba xarfu jar ayr ism majruur bilba وcalaamaة jari kasratu daahiraة fi akir aljar wاlmajruur mutacaliqaani bitaصil ayr mdaaf alkhyaar mdaaf l majruur وcalaamaة jari kasratu daahiraة fi akir halkaas waxaan ayru kaliyuhu hadda noo tusaaleeyey laakiin dhammaan siwana waa lami adaa lagaa rabaa hadhow siwan miaaladeeda iyo ixraabkeedii iyo wixiiba adaa lagaa raba maal waa lami kaliya waxaad ku kala duwe maxaad kula duwe siwa iyo suwa labadaas waa maqsuur ah, iraab ka muuqama waa lagu qadara sawaauna ka muuqanayda ayriga waxba uguma duunaba ah, marka miaaladi haddii mid lagu tusay waa lagu faraya fullaaxso almustanaa bicadda waa khawaati almustanaa kii lagu soo reebay bicadda iyo waa khawaati walaalayaalkiis hada maxalu halkaana waxaan ka gelaynaa isimkii mustanaha ahaa oo lagu soo reebay cabda iyo akhawaadiisa qaala wuxuu yidhi ibnu اljruni wlmustanaa kii la soo reebay bikhalaa lagu soo reebay wacadaa lagu soo reebay waxaashaa lagu soo reebay yejuusu waxaa banaan nasbu la kordhigidiisa iyo wajaru la hoos dhigidiisa labadu waa banaanya ah, hadii ayagu ficil laga dhigo waxa ka dambe waa la nasbina haddii iyaga xaraf jeer laga dhigana waxa ka dambeeya waa la jara labada wejaa kuugu banaan naxw qaama alqawmu qowmkiyaa istaagay khalaa zaydan zayd xaal uu ka maran yahay bacdiga istaagay fiiri alqawmu waa kulli waa qoomkii oo dhan haddii zayd laga saaro maxaa soo hara bacdiyaa soo hara bacdiyaa soo hara marka faacilka khalaa bacdiga u celi maxayna ah. fiiri marka qoomku laysku daro waa kulli haddii qayb laga saarana waa bacd marka maxaad leedahay qaama alqowmu qowmkiiyaa istaagay khalaa qad khalaa xaal uu ka marnaaday bacdiga istaagay zayd zayd wa zaydin khalaa zaydin zayd ka maran aad iska leedahay daad jarto khalaa zaydin xaalaynayd markaad jirto khalaa zaydin zayd wacadaa camran camar xaal uu ka gudubsan yahay bacdiga istaagay wa camrin wacadaa camrin camar ka gudubsan iska dhig waxaashaa bakran bakar xaal uu ka nastaahan yahay huwa bacdiga istaagay wa bakrin waxaashaa bakrin bakar ka nastaahan iska dhig ha xaalayna markaad jirto labada hal miaalan ku raaba si aad inta kale adna u eraabato qaamal qowmu khalaa zaydan wa zaydin kaasaan ku raaba qaama ficlo maadin laakiin indhahaaga waa inay shan yihiin indhaha waa inaad kala qaado meeshaan exraabteeda wax yar oo oo cusubaa ku jira oo aadan hore usoo qaadan waxaa leedahay qaama ficlu maadin mabniin cala fatxi laa maxal lahu min alcraabi alqawmu faacilu qaama marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fii aakhirihi khalaa ficlu maadin mabniyun calaa fatxati muqadarati cala alalifi manaca min duhuriha atacaadulu intaas oo soo mar wafaacilu dhegayso wafaacilu damiiru mustatiru wujuuban taqdiruhu huwa yacuudu cala albacdi almafhuumi min alqowm intaasaa lagaa rabaa zayda mafcuul bihi mansuub wey wacalaamatu nasbi fatxatu daahiraة fii aakhirihi haddaad tirahda khalaa zaydin xadaba khalaa xarfu jarin saddex xarf jarad halkaan ka heshay marka saddexdooda waa saddex xarf xuruuf jarka koob iyo labaatan wey saddexdaan ku tiri kuwii aad hore usoo qaadata ah. hadha waa la iskugu kaa dhamaystira marka aakhirka kitaabka la gaaro insha allah marka waxaa leedaha khalaa xarfu jarin mabniyun calaa sukuun ilah maxal lah min alcraabi zaydin majruurun bikhalaa wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi afil acdaha tacallujin ah. xarfu jar shabiihun bizaa'idan xarfu <laughs> jar shabiihun bizaaida dhe waxba ha tacalujin ha hmm. tacalujin ma la tacalujiyo waa xarfu jar shabiihun bizaaida lama tacalujiyo ogow hmm. xarfu jar shabiihun bizaaida ma la xasuustaa xarfu jarka in la qaybiyey ah. yaa xadfarta u taaganayo xasuusta haye sheek Ah, saas qaacidada in loo hayaa la rabaa wاladي lahu macna machudun lahu waa midka macno loo yaqaan iskale walaa yaxtaaju ilaa mutacalaqin yatacalaqu bih umana baahna meel ku tacalluq macno loo yaqaana waa iska leeyi shabiih bizaaid u ah, ah ila saddex waa naga uqaybinay xarfujar asliya shabiih bizaaid iyo iyo zaaid waay maxamed maxydiin cabdilxamiid wuxuu yidhi wa aqulu waxaan leeya alsmu isimka isimka alwaaqicu dhacay bacda adaatin aalad ka gadaal adaadaasoo min haadihi adawaati adawaadan ka mid a ah. adawaadda ahalaaati saddexdaa yajuusu waxaa kuugu banaan laka adiga an tansiba inaad nasbido hu isimkaas saddexdan adawaadda ah isimka gadaalkooda dhaca waxaa kuu banaan inaad nasbido wayajuusu laka waxaa kuu banaan an tajurahu inaad jartaana kuu banaanta inaad jartaana waa kuu banaanta wasiru fii dalika arinkaas waa ku qarsoon wasiru waxaa ku qarsoon fii dalika icraabkaas ana haadihi adawaati sirta ku jirta arrinta ku qarsoon oo keenayda isimka ka dambeeya in la nasbi karo lana jari karo arintaas sababta keenayda ana haadihi adawaati adawaadan tustacmalu waa la isticmaalaa afcaalan xaalay tahay taaratan mar wa tustacmalu waa la isticmaalaa xuruufan xaalay tahay taaratan ukhra mar kale waxaa banaan in xarafnimo loo isticmaalo waxaa banaan afcaal ahaan in loo isticmaalo calaa maa sabqa sii soo hormara fain qadarta marka fain qadarta haddaad ku qadarto huna adawaadaam fain qadarta haddaad ku qadarto huna saddexdan afcaalan afcaal oo aad afcaal ka dhigto nasabta waad nasbinay maa isimka bacdaa gadaalkeeda ku sugan calaa anahu isimku mafcuulu bihi inuu yaad ku nasbinay walfaacilu faacilkuna damiirun waa damiir mustatirun asturan wujuuban waajibnimo u asturan oo u laabanaya cala albacdi almafhuumi min alqowm amase albacdi almafhuumi min alkuli wain qadarta haddaad ku qadarto huna adawaadan saddexdaa khalaa cadaa xaasha u laabana damiirku qadarta huna hunada saddexdaasay u laabanay khalaa cadaa xaashaa haddaad ku qadarto xuruufan khafadta waad hoos dhigee maa isimka bacdaha gadaalkeeda ku sugan calaa annahu isimku majruuru mid la jiray inuu yahay ku hoos dhige bihaa xuruuftan lagu jiray marka haddaad afcaal ka dhigtona waxa ka dambeeya waa nasbina waa mafcuul bih haddaad xuruuf ka dhigtana waxa ka dambeeya waa jeri waa jeri waa maxalu haada taradudi mar walba maaha mar walba in xuruuf laga dhigo ama laga dhigo afcaal mar walba ma banaana mar waxaa jirta aysan suurtagal ahayn in laga dhigo xuruuf oo ay u caynoobayaan in afcaal ay noqdaan waana ada iyo xaash waana khalaa iyo cadaa wa maxalu haada taradudi taradudkan maxalkiisa fii maa idaa lam tataqadam waa markaysan ka hormarin calayhina adawaatan ma almasderiyatu ma masderiya maa masderiya markaysan ka hormarin wey ee maa masderiyahu hadday ka hormarto markaas ficilnibay u caynoodeen afcaalay noqdeen mana banaano xarfi laga dhiga oo wax ka dambayn la jeedo waa goorma marka la dhihi karo oo lagu taraduda laleeyahay xaraf ka dhig ama ficil ka dhig waa goorma waa markaysan maa masderiya ka horreey wa maxalu haada taradudi taradudkan macalkiisa fii maa idaa lam tataqadam waa markaysan ka hormarin calayhina adawaadan maa almasdariyatu fain taqadamad hadday ka hormarto calaa waaxidatin mid fain taqadamaad faacilka waxaad celina maa masdariya fain taqadamad maadi hadday ka hormarto calaa waaxidatin mid oo minhuna adawaadan ka mida calaa waaxidatin mid oo minhuna adawaadan saddexdaa ka mida ma hadday ka hor fain taqadamad hadday ka hor marto calaa waaxidatin mid waaxidado minhaa adawaadan ka mida maa hadday ka hormarto marto wejaba waxaa waajibaya nasbu maa ism in la nasbiyo bacdaha gadaalkeeda ku sugan isimka ka dambeeya in la nasbiya waajib noqonaya isimka ka dambeeya in la nasbiya waajib noqonaya wa sababu daalika wujuubkaa sababka keena oo laleeyahay mar hadday maa masderiya ka hormarto waajib way isimka ka dambeya in la nasbiyo sababka waajibnimadaas keena ana ma ma maada almasderiyata ee masderka loo nisbeeyey arday wax kasta oo laga la weydiiyo ka jawaabaya raba oo naxwaa adi maa ka jawaaba dhegayso haye laqmadayda dhegayso aada u fiirso wa sababu dalika wujuubu nasbahaas nasbahaas waajibay sababka keenaan anna maa lafdigaas maa ah maada day almasderiyata ee masderka loo nisbeeyey laa tadkulu ma gasho ilaa calى alafcaaliyay gashaa almasderiyata maxaan ku nasbiyey maadana marka maadaa maxalka ka nasbisan maasha allah allah yubaarik fiika waaya maadan masderiyada wax afcaalahayn ma gasho ardayna matniga oo la laqbeeyo iraaba midna miisaanku iraabi ka tale adu waay marka sababka keenaya waa maxay sababka keenaya markay maaka hormarto in ay ficil noqdaan adawaadan oo aysan banaanayn inay xaraf noqdaan sababta keenaydaa waxay tahay maadu meelaan ficilay ma gashan marka hadday maa gashay ficilay noqdeen sababto a ah maadu meel aan ficilhayn maba gashaba afcaasha kalihay gashaan maada masderiyada waa maada masderiyada maaha maada kale maa waa labiyo tobane insha allahu wasilu dulaabad ugu tegi doontaa wa sababu daalika wujuubu nasbaha sababta keenay in nasbuhu waajibo markay maa ka hor marto sababka keena isimka ka dambeeya in la nasbiyo inay waajib noqoto ana ma ma maada day almasderiyata ee masderka loo nisbeeyey laa tadkulu ma gasho ilaa cala alafcaal afcaasha un ma ahani meel kale ma gasho fahuna adawaadan saddexdaa afcaalu waa afcaal ah, mar hadday maa hor marto fahuna adawaadaanu afcaal waa afcaal albatata go-naan qaطcan in sabaqad hadday maadu ka hormarto hunna adawaada fanaxw qaama alqawmu qowmkiyaa istaagay khalaa zaydin zayd ka maran yejuusu waxaa ku banaan miaalkaas kale ilaa maa kama horaydo yejuusu waxaa ku banaan fiihi miaalkaas nasbu zaydin zayd in la nasbiyo khalaa zaydan iyo wa khafduhu in la hoos dhigo khalaa zaydin waa naxwo qaama alqawmu qoomkiyaa istaageen maa khalaa zaydan zayd ka maran laa yejuusu kuma banaana fii misaalkaas ilaa nasbu zaydin zayd in la nasbiyo maana wax kale kuma banaan haylamaca ka hoyda markaas ma la kala fahmo wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa aclam ilaahay baa nuqsaanaya ceeb ka fog asagaana sarreeya allahaasee sarreeya ogaalna badan shuruudu maali lah camala ina shuruudu icmaali lah laa la camal siinteeda casharkaa batay badan ku darna mase waa jooji haye shuruudu icmaali lah laa la camal siinteeda shuruuddeeda camala ina ina camalkeeda la siiyo haadaa maxaluhaa halkaan uga hadlaynaa laa marka camalka ina ay camal falaydo shuruuddeeda shuruuddeeda halkaan uga hadlayna qaala wuxuu yidhi ibnu اajrumi baabu laa haadaa midkaanu baabu laa waa laa baabkii looga hadlayey baabkii laa looga hadli jiray wey iclam ogow ilahay ka ogeysiye iclam haddaad maqasho arrin muhiim ah oo la raba ku baraarugto aa laguu sheega baraarug hurdada ka kax soo waa iclam ogow allaha ku ogeysiiyey ana laa tansibu way kor dhigtaa an nakiraati nakirooyinka bikayri tanwiinin tanwiin la'aanay kor dhigtaa idaa baasharati nakirata markay nakirada la xariibsato walam takarar laa laana aysan soo laalaaban wadaalika tusaalihina naxwu laa rajula nin wax la idhaha si daari guriga kuma sugnaanin wey iclam ogow ana laa tansibu way kor dhigtaa lafdadaas laa ah, annakiraati asmaada nakirooyinka biayri tanwiinin tanwiin la-aanay kor dhigtaa biayri tanwiininta waxaa loola jeedaa waa isimkeedu markuu madni yahay laada isimkeeda marna wuxuu noqdaa mucrab marna wuxuu noqdaa madni marka marka uu madniga yahay marka uu madniga yahay ma banaano in la tanwiiniyo ila mabni lamaba tanwiiniyo sida badan saasoo jiraan mabni tanwiinsa lama tanwiiniyo marna mudaafu noqda markuu mudaafka yahayna hadde mudaaf lamaba tanwiiniyo ah, kaanii tanwiinun wa anti idaafatu fakayfa taraani laa taxulu makaani ah, marka lama timi laysmaba tusaba tanwiin iyo idaafa laysma tuso laakiin mar la tanwiiniyaa waa jirta waa arki doona mase badna ah, mase badna markaa la tanwiiniyo labadaas goor wey markaa la waa markuu isimku noqdo mabni iyo isimku marka uu noqdo mudaaf laakiin shabiih bilmudaaf hadduu noqdo waa la tanwiini karaa waa la tanwiiniya iclam ogow ana laa tansibu ay kor dhigtaa an nakiraati nakirooyinka bikayri tawin tawin la-aan idaa baasharad markay la mubaasharoobto oy la xariirsato mubaasharada waa inay isku xigaan oo aan la kala dhex gelin laada iyo isimkeeda waa inaan la kala dhex gelin oo ay isku xigaan idaa baasharad markay la xariirsato annakirata idaa baasharad hiya laadu markay la mubaasharato la xariirsato annakirata walam takarar aysan soo laalaaban laa naxw laa rajula min wax la yidhaahdo si daari guriga dhexdiisa ma ahaanin marka laada markay camal falay shuruuday leedahay shuruudda sharxa noo dhigaan sharxan ku akrinaya dhegayso وأquل waxaan leeyahay yui محamed محidiin cabdالxamid اعlم ogow أna laada الnaafiyata ee wax anfida laada الnaafiyata oo anfida liljinsi jinsiga waxaa jirta laa naafiyaة lilwxda mid la yidhaah oo hal waaxid anfida tanuna jinsiyay afridaa waxaa loola jeeda afraada jinsiga oo dhan ay xukunka ka anfidaan laada الnaafiyata ee anfida liljinsi annaafiyati waxay anfinaydaa lilxukmi can iljinsi can afraadi iljinsigayna ka anfinay xukumay anfineen waxayna ka anfinaydaa jinsiga afraaddiisa oo dhan ay ka anfinay oo hadda haddii la ihahda laa rajula fi daari rajul waa kullu kullu dakarin baaliqin min bani aadam soo maaha dhammaan waxa banu aadana ee qaangara qaangaar ah mudakar ah ay ka anfinaydaa guriga dhexdiisa xukunka ah inuu ku sugan yahy xukunkaasay ka anfinay oo ah guriga dhexdiisa inuu ku sugan yahy afraadoo dhan ay ka anfinay hal mid guriga kuma sugna afraadda jinsigoo dhan ay xukunka ka anfinay xukunkii markaas la sheego hadda waxaa la sheegay guri ah, in lagu sugan yahay in kale haddii la yidhaha laa rajula waxay anfinaydaa guriga in lagu sugnaado xukunka ah waxayna ka anfinaydaa afraadda rajul macnaha jinsiga rajulnimo afraaddiiso dhan ay ka anfinaya hal mid kuma sugno wey ah, mid ka mida ma dhici karto inuu daarta ku sugan yahay dhammaan waa ay ka anfinaya daarta inay ku sugnaadaan ana laa laada annaafiyata ee anfinayda liljinsi annaafiyata lilxukmi can afraadi اljinsi xukunkay ay anfinay yayna ka anfine can afraadi اljins jinsiga afraaddiisa oo dhan ay kaanfina laadaasu tacmalo waa camal fashaa camala ina ina hadda waa taansay oo camal fali jirta ayadoona sidii inay camal fasha fatansibu way nasbidaah waa kor dhigtaa lisma isimka lafdan lafdigay ka kor dhigtaa aw maxalan ama maxalkay ka kor dhigtaa waxay tahay lafdiga waxay ka kordhigee waa laba goor waa markuu mudaaf yahay iyo markuu yahay shabiihu bilmudaaf waa labadaas goor macalka goormay ka goormay lafdiga ka nasbine waa laba goor waa markuu isimkeedu noqdo mudaaf iyo markuu isimkeedu noqdo shabiih bilmudaaf macalkay ka nasbine goormay ka nasbine waa markii isimkeedu uusan mudaafna ahayn shabiih bilmudaafna ahayn marka lafdigay ka nasbine ama maxal lafdiga waxay ka nasbine laba goor waa markuu mudaaf yahay isimkeedu iyo markuu yahay shabiih bilmudaaf maxalkay ka nasbine waa goorma waa markuusan labadaas ahayn labadaas wixii ka soo haray wa tarfacu lkhabara khabarkana way goday wa hiya laadan laa tacmalu ma camal fasho haada alcamala camalkan wujuuban waajibnimo ilaa biarbacati shuruudin afar shardi maahan afar shardi haddaan la helin laadu camalkan si waajiba uma camal falo camalkan marka ay camal fali karto si waajib ay u camal fali karto waa marka afar shardi laga helo afar shardi wahiya laadu laa tacmalu ma camal fasho haadaal camal camalkan wujuuban waajibnimo kuma camal fasho ilaa biarbacati shuruudin afar shardi maahane alawalu shardiga ugu horeeya an yakuuna smuhaa isimkeedu waa inuu yahay nakirata isimkeedu waa inuu nakiraya o hadduu isimkeedu macrifo noqdo maba camal fali kartaba maba camal fali karto maba camal fali karto waa inuu noqdo isimkeedu nakiro si ay cumuum u faa'iideen athani shardiga labeeye an yakuuna smaa isimkeedu waa inuu yahay mutasilan bihaa mid laada la xidhiira oon loo dhaxayn ey hayra mafsuulin midaan laga soocin minhaa laada walow bilkhabari khabar allaha ka dhigo shayna waa inaan looga socon xataa khabarka lama ogolo inuu kala dhex galo laada iyo si ah, wax la ogol yahay ma jiro inay kala dhex galaan waa inay isku xigaan haddii la kala fasliyo maba camal fasho maba camal fasho wahali shardiga saddexeeye an yakuuna khabaruhaa nakira khabarku waa inuu nakira yahay ayda noqoshi khabarkuna waa inuu nakira yahay macrifo kuma camal fasho waraabic shardiga afreeya allaa tatakarara laa laadu waa inaysan soo noqnoqon shardigaas waa shardi wujuub ee shardijawaas maaha shardigan wuxuu shardi u yahay camalfalku inuu waajibo laakiin haddii shardigan la waayo inay camal fashaana waa banaan yahay camalfalkana waa laga day karaa marka heedaa shardu waa shardi wujuub laa shardi ljawaas ayadoo la helina camal fali karta marka shardiga u dambeeya shardiga afraad muxuu yahay shardi wujuub marka la helaa canfalku waajiba haddii la waayo canfalku jaa-is u noqona ah. waana la camal sii karaa waana laga day karaa camalka ma la fahmo uma intaas ka gadaal iclam ogow ilaahay ha ku garansiiyo baabulahna allah kuu furo garo maskaxdaaduna ha shaqaydo uma iclam ogow anasma laa laa isimkeeda alى alaaati anwaacin waxyaalaha saddexa korkooda aada laada isimkeedu saddexay uqaybsan tahay isimkeeda saddexu mid noqda wax kale ma noqdo alwal almufrad kan ugu horeeya waa mufrad hadda mufrad xaa leedaha baabka waa noo soo socda maa laysa mudaafan walaa shabiihan bimudaaf ya leedaha mufradka baabkan waa leedaha maa laysa mudaafan walaa shabiihan bimudaaf marka kan koobaad mufrad wey wani ka labaadna almudaaf waa mudaaf mudaaf waa taqaan mudaafuleya ka dambeeya waani almudaafu ku loo idaafe ilaa nakira macnaha midka mudaafkaa wax aan nakirahayn looma idaafeeyo oo mudaafuleygu ma noqon karo macrifo hayla mudaafuleygu hadduu macrifo noqdo mudaafkuna muxuu noqona macrifu noqona macrifu noqona leeduna macrifo maba ku camal fasho waanagi soo ogaani marka marka lagu leeya waa la idaafayna nakira loo idaafayna ilaa iyadoo haddii isimkeeda macrifo loo idaafeeyo mudaafkiina muxuu noqonaa macrifo kale macrifona maba ku camal fali kartaba marka nakira loo idaafayna nakira loo idaafayna wahali midkaa saddexeeya ashabiihu waa mid u eg bilmudaaf saddexdiiu mid mid kuugu sharaxa ama almufradu mufrad fii haadalbaabi baabkan iyo wa fii baabi lmunaadah baabka munaadaha ama almufradu mufrad fii haada baabi baabkan dhexdiisa xaalu ahaaday baabkan waa maxay waa baablah iyo wa fii baabilmunaada baabka munaadaha fa huwa mfradku maa lafdi weeye laysa mudaafan mudaaf aan ahayn walaa shabiihan mid lagu shabahayna aan ahayn bilmudaaf saasaa loola jeeda marka mfrad wuxuu noqon karaa mfrad caadiya sida rajul wuxuu noqon karaa muhane sida rajulayn wuxuu noqon karaa jamac sida daaribiin wuxuu noqon karaa muslimaat kulligood waa wada halkaan marka la joogo mfradka caadiga waa noqon karaa laa rajula musanu noqon karaa laa rajulayn jamcu noqon karaa laa muslimaat kulligood waa noqon karaa baabkaan marka la joogo waa wada mfrad ama almufradu mufrad fii hada lbaabi xaalu ahaaday iyo fii baabi اlmunaadaa fahuwa mufradku maa lafdi way laysa mudaafan aan ahayn walaa shabiihan mid lagu shabahayna aan ahayn fayadkulu waxaa soo gelaya fiihi mfradka almuana waa soo gela wa jamcu taksiir waa soo gela wa jamcu mudakri saalim waa soo gela wa jamcu muanas saalimna waa soo gela laakiin dhammaan waa inay nakiro yihiin kuwa nakirada dhammaan waa inay nakiro yihiin ilaa waxaa nakireen kumaba camal kusayadu xukunkiisa marka xukunkiisa xukunkiisa fiir wuxuu ku yidhi waa isimku markuu mufrad yahay xukunkiisa ogow isimkeedu markuu mfrad noqdo xukunkii waa ka wa xukmuhu mfradka xukunkiisa an yubnaa waa in lagu bineeyo calaa maa shayga yunsabu bihi lagu nasbinayo isimkaan adiga fiiri wixii lagu nasbi jiraad ku binayna hadda mfradka caadiga oo baabu macrifat calaamaat اlraab mfrad ku ah maxaa lagu nasbi jiri atxo hadduu ismu laa noqdo atxa lagu binayna musanaha maxaa lagu nasbi jiri ya lagu nasbin jiray hadduu ismulaagu mutano noqdo ya lagu binayna jamc mudakaru saalim maxaa lagu nasbin jiray ya hadduu isimkeedu hadduu leedan isimkeedu noqdo jamcu saalim ya lagu binayna jamcu muanasi saalim maxaa lagu nasbin jiray kasro haddii leeda isimkeedu uu noqdo jamculmuanis saalim waxaa lagu binaynaa kasro saasaad leeda waxaa leedahay yubna calaa maa yusawi waxaa lagu binaynaa wixii lagu nasbi jiro kulligoodna mufrad aad leedahay mar hadduusan idaafaysnayn idaafana uusan shabihin dhammaan mufrad aad iska leedahay wa xukmuhu mufradka xukunkiisa annahu mufradka yubnaa waxaa lagu binaynaa calaa maa shaygii yunsabu huwa mufradka lagu nasbi jiray bihi maaga faidaa kaana nasbuhu hadduu nasbihiisu ahaa jiray bifatxati fatxa hadduu ahaa jiray buniya cala alfatxi fatxa lagu banayna naxwo laa rajula wax nin ah fi daari daarta dhexda ma ahani laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansibu isma wa tarfacu lkhabara mabniyun cala sukuuni la maxala lahu min alicraab rajula ism lah mabniyun cala alfatxi fi maxali nasbi fi daari fi xarfu jarin الdاr اسم مجrور بفي وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في آkره الjاaر والمجrور متacلقاn بخبر محdوف وجوبا taqdiiruhu kaa'inu wain kaana hadduu ahaa nasbuhu mufradkaa nasbadiisii bilyaaiye hadduu ahaa waa muanihi jamcu saalim oo kale wadalika midka ya-da lagu nasbi jiray almusanaa iyo wa jamcu midakaru saalim weeye buniya mufradkaas waxaa lagu binayna cala lyaai naxwo laa rajulayni laba nin fi daari kuma sugnaan laa rajulayni fi daari laa naafiyatu liljinsi تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر مبني على السكون لا محل له من الإعراب رجلين اسم لا مبني على الياء في محل نصب قبله في الدار في حرف جر الدار اسم مجرور بفي وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخر الجر والمجرور متعلقان بخبر متقدم عفوا الجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف وجوبا تقديرhu كائناaن u fiirsada maskaxdiina waa inay shaqayda iswaafajiya isimka iyo qabarka hadduu isimku mfrad noqdo qabarka mfrad ka dhig hadduu isimku muana noqdana qabarka muana ka dhig hadduu isimku jamc noqdana qabarka jamc ka dhig ismudaabaqee mudaabaqadii ilaali maxaa isimkeedu mubtadu waagii hore ahaa ayadaa nasakday mudaabaqadii haalmaan الjاar والmajruur mتacaliqaani bkhabri maxduufin وujuba tqdirhu kanaani وin kaana naصbhu mfradka nasbadiisu bاlkasrati hadduu ahaa jiray niyaabata naaibatan kasrado xaalay naaib ka tahay can اfatxa wadaalikaasu jamc اmuanai saalim weeye buniya huwa mfradkaas alakasriya lagu binaynaa naxw la saalixaat dumar wan wanaagsan alyawma maanta ma ahaanin macnaha laa saalixaati dumar wan wanaagsan mawjudaatun kuwa la helaya ma ahaanin alyawma maantood laa saalixaat laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansibu isma tarfacu lkhabara mabniyun calaa sukuuni la maxala lahu min alicraab saalixaat ismula mabniyun cala alkasri fi maxali nasri alyawma darfu zamaani mansuubun calaa darfiyati zamaniya wa calaamatu nasbi farxatu daahiraة fi aakhiri wa darfun mutacaliqun bkhabrin maxduufin wujuba taqdiiruhu mawjudaatun mawjudaatun halkaas waxaan uga gudubnay laada ismikeedu marka uu yahay mfrad haddana mudaafaan gelayna ma tanwiinsana ka tir qalin inta qaadato laa saalixaati a lagaa raba qalin ma haysato sawnigi ku yidhi isimkeeda lama tanwiiniyo mar Ah, lama tanwiiniyo hal maraa la tanwiini karaa waa markuu shabiih bilmudaaf ee eh, markuu mufrad yahay lama tanwiiniyo markuu mudaaf yahayna hadda mudaaf maba la tanwiiniyo labadaas goor lama tanwiini karo somaana soo qaada ay marka qad raac miya xaad naxwo u barayba haddaad qad iska akrisay laxmi iyo waxaad aragtama iska akrisat naxwada waxaa loo baraa inaadnan qadka raacin ee aad saxda raacdaan ood adugu wax saxa karto oo taqaano sax iyo qalab ah, inaad kala taqaan aa naxwada loo barta sax iyo qalad adugu inaad kala dagaan ee sidaana ii qoraada iska waay mufrad halkaasaan uga gudubno wa ama lmudaafu mudaafa yunsabu huwa mudaafki waa la nasbina bilfatxati fatxa lagu nasbina fatxa adaahirati daahira aw bimaa shaya lagu nasbina naaba ka naayb noqda naha fatxada mudaaf hadduu yahay waa muc marka wixii la ciraabi jira lagu nasbina mudaaf hadduu noqdo ismiga la waa mucra waxaa lagu nasbinaa wixii baabu macrifati calaamaati ixraab lagu nasbi jiro war kale male wixii lagu nasbi jira ku nasbina kaliya inuu mansuub yahay qaado wa ama almudaafu mudaafka fa waa lagu nasbinaa bilfatxati fatxa adaahirati muuqata aw bimaa shaya lagu nasbinaa naaba ka nayb noqda anha fatxada naxw laa daaliba cilmin qof cilmi sharciya dalbaya mamquutu wax loo caroodo ma ahaanin laa daaliba cilmin cilmi qof dalbayo mamquutun mid loo caroodo ma ahaanin laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansibu isma wa tarfacu lkhabara mabniin calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraabi daaliba cilmin daaliba ismu laa mudaaf mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi daaliba mudaaf cilmin mudaaf iley majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi mamquutun khabaru la marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akiri mudaafkiina waa ka gudub shabiih bilmudaafaan gelayna وأma شhبيهu midka u eg بالمضاaف maxaa la yidhaah waa kan isagaa ku baraya isagaa ku baraya wuxuu ku yidhi وأma شhبيهu midka شhبه بالمضاaف وhuوa شhبيه بالمضاaف ma lفdi weeye itasala uu la xidhiidsado bihi lafdiga maa lafdigii weeyi itasala uu la xidhiidsado bihi lafdiga shay-un shay shaygaasoo min tamaami macnaahu macnihiisa dhammaystirankiisa ka ah. shay macnihiisa dhammaystirankiisii ka mid ah. uu gadaal kala xidhiiro wey weeye waktigeedaad qaadan doontaa insha allahu wa huwa shabiih bilmudaaf maa lafdigii itasala uu la xiriirsaday ah. hadda fiiri waxaan rabaa wiil farta taagta oo waxaan ku dhawaaqaba yidhaha saasaad u icraabtay fartaasaas waxaan rabaa arday mulxa akristay arday kale kama jawaabi karo markaan waa adagta iska daayo fartaa taagin arday mulxa akristaan raba arday mulxa akristaan la raba haye khaalid khaalid dhegayso maadaasaan ku dhawaaqaya wax ka dhigaad sheegayna markaan ku dhawaaqaad leedahay sidaasaad u exraafta fiiri wa huwa shabiih bilmudaaf maa shay weeye shaygaasoo itasala uu la xariirsamay bihi shayga shay un shay shaygoo min tamaami macnaahu macnihiisa dhammaystirankiisa ka mida maxaan ka dhigay maada nakira mawsuufa waa bedelahay meeshaad u dhigay iisha wa huwa shabiih bilmudaaf maa kii weeye itasala uu la xahiirsada bi maaga shay-un shay shaydoo min tamaan macnaahu ka mida ism mawsuulaan ka dhigay ha saas in loo exraabaan ka rabna ah, oon naxwo iska dayno diinka alle barano markaas iska laalaabma ayadana aan rabna soo ma sidii loo dhawaaqaba inaad xirabto xataa shimbur hadday dhawaaqo inaad xirabtaan ah, soo ma jeed saasaan rabna hmm. sidaas wey sidaan rabna waay wuu ku yidhi waa ma shabiihu kii shabahay oo loo ekaysiye bilmudaaf wa huwa shabiih bilmudaaf maa shay weeye itasalow la xariirto bii shaygaa shay-un shay shaygaasoo min tamaan macnahu ka mid a ah. fa milu mudaafi mudaafkuu kula mid yahay fi lxukm mudaafkii xukunkiisa soomaadan baran shabih bilmudaafna waa la mid ah, waxaad ku nasbine wixii lagu nasbi jiray hmm. wixii lagu nasbi jiray baa mucala taala aad ku nasbine shabih bilmudaaf xagga xukunka yuu la mid yahay mudaaf e yunsabu waa la nasbina bilfatxati yaa lagu nasbina bilfatxati keliya inuu yidhaha lama rabo aw bimaa naaba canha ku dar ah. e yunsabu waa la nasbinaa bilfatxati fatxa lagu nasbinaa aw bimaa naaba canha ama wixii ka naaib noqon jiray fadxada naxwo laa mustaqiiman miduu toosan yahay xaalu xaalkiisa baynannaasi dadka dhexdooda kuma sugna laa mustaqiiman miduu toosan yahay xaalu xaalkiisa baynannaasi dadka dhexdooda kuma sugna laa hal mar hal mar lama akriyo waa adag tahee dhibkeeda gadaal naga mari intaan iska fudud aan hadda ku ekaysayna culayskeedu beri kale ha noqdo wallahu subxana wa tacala alam sala allahu ala nabiyina mxamed